ka digtoono qof yahow taalibulcilmiga ah oo sunniga ihi qariina suui saaxiibka xun iska ilaali qariinu suu waa saaxibka xunka ah weeyaan kaas aad iyo aad iskaga ilaali marna ha la saaxiibin wey ka digtoonow shartiisa wey kamaa ana alcirqa dasaasun faina adaba asuu'i dasaasun id iطabiicatu naqaala waاطibaacu saraaqa wاnnaasu kaasraabi اlqaطى majbuuluuna calى tashabuhi bacضihim bibacضi faاxdar mucaasharata man kana kadalika fainahu اlcaطbu المصنف كليه رحمه الله كما أن العرق سيدا حديدكو وقويه دساس مد قرصون وقرصوني بدن وقويه فإن أدب السوء آذابت حنت أهنا دساس مد قرصوني بدن ويان آذو قرصوني بدنته إذ محايا لي الطبيعة طبيعة إعادة قفك أوليهي naqaalatun mid guurid badan weeye waa mid guurguurid badanoo way soconi ma joogsanayso waatibaacu dabeecooyinka ilaahay dadku ku abuuro iyaguna saraaqatun mid xadid badan weeye dabciga laftiis waa saraaqa waa mid xadid badan weeye wannaasu dadkuna ka asraabi alqataa dhabadda shimbirta la yidhaahdo kooxdeedii oo kale bay la mid yihiin majbuuluuna kuwa lagu abuuray weeye asraab alqata weeye baashaan shibirtan dhabadda la yidhaahdo yacni kuwa lagu abuuray weeye calaa tashabuhi bacdihim bibacdihim calaa tashabuhi bacdihim qaarkood u ekaanshahooda bibacdin qaarka kale ay u ekaadaan baaba lagu abuuray laba kala saari karo shimbirta halkaa marayso dhabadda la yidhaahdo yaani jamaacadeeda markay koox badan halka ku socdaan miyad kala sooci kartaa bani aadamkuna sidaas isku egyahay lama kala sooci karo marka tabacaadku waa la kala qaadan marka musanifka marka wuxuu ku yiri mar haday sidaa tahay faxdar iska ilaaliyo ka digtoono mucaasharata man qof dhexgelkii iyo la mucaamalooyshihiisii kaana ahaaday kadaalika sidaasoo kala noqdayo qariin suu ah saaxiibka xunka ah kan dabeecadiisa ay xumaatay isaguna iska ilaali maxaa yeelay fa innahu saaxiibka xunka ahi dhexgalkiisa la dhexgalaahi mucaasharada lala sameeyaahi alcaqabu halaag wey oo qofku waa ku halaagsamaya marka musanifka meeshan wuxuu ku yidhi wuxuu nooga digayaa qariinu suu saaxiibka xunku nooga digay marka wuxuu yidhi كما أن العرق دساس يعني عرقك أصل أهان وحال هذا وحال هذا أصل كل شيء عرقه شيء والبأسل كيسا ليلة عرقك كاسا لوجهه marka wuxuu leeyahay nabiguna wuxuu yiri la'allahu nazahu irqu kan laftiisa inuu irqi jiita la arkaa buu yiri yaani xididki oo dadku yaani midalan ilmihi waxa dhici karto inuu abtigi u ekaado awowihii inuu u ekaado aabihii midna uusan shaabihin saasaa dhici karaysa marka cirqiga waxaa la yidhaahdaa alcirqu waxaa loo jeeda waa aslu kulli shay shay kasta asalkiisa cirqiga la yidhahda marka maadaama uu qarsoodi badan yahay aadaabta xunna waxa waye qofkii daahirkiisii khayr baa ka muuqanaya laga yaabaa laakiin shar inuu hoos ku wato marka way dusid badan tahayo way qarsooni badan tahay shartaas qofka uu leeyay inay kuusoo gudubtana waa la arkaa dabeecadduna waa guurguuris badan tahay buu yidhi idi abiicatu naqaala waa run maanta dabci buu qofku leeyahay barri dabeecad kale uu leeyahay saa dambe dabeecad kale u yeelani yacni maanta waa wadaad barri waa ciyaal suuq saa dambe waa khaariji saa kuun waxuu doona noqonaya saas isku badbedelaya marka dabciguna waa xadid badan yahay dadku wax ka qaadasho badan yahay dabaacaddu waa la kala qaataa waa la kala xadaa arrimahaasoo kale marka maadaama bani aadamkiiba marka wuxuu ku shabahay maadaama sidaas ay dadku iskugu egyihiin oo wax kala qaadasho badan yihiin shimbirahan socdo oo kale oodan kala sooci karin la isku sii dhexdaayo oo midba midka kale aad ka sooci kartaa ayan jirin dadka marka sidaasoo kale ayay isku shaabaxaanoo dabeecaadka isku gudbiyaan dabeecadaha waa kala qaataan dadku saasuu u jeeda markaasuu wuxuu ku yidhi iska ilaali qofka dabeecaddiisa ay xun tahay saasoo kale uu yahay sababta fa inahu alcatabu halaagu iska ilaalintiiba marka ku sii wadaa wuxuu yiri wadafcu ashalu min araf'i wadafcu reebida oo aad waxaan iska dafciso iska reebtaa marka horeba isu soo gaari ya ashalu sahlanaan badan min araf'i markay kugu dhacdo iska koryeelideeda iska qaado yaani waxa weeye balaayada intaas ku soo gaarin baan iska moosaa Soomaa wal iska fogeeyaa mar haday badada kugu dhacdo inta ala tacaalayso iska kor yani waxa weeye waa dhib badan tahay muddo badan kugu qaadataa la arka laakiin waxaa sahlan inaad balada dhinac uga leexato ka wareegato waa weeyaan marka waa midda ay yani maaragtay yidhaahdaan alwiqaayatu khayru min alcilaaji ay inaad cudurrada waxyaalaha keenkeena iyo maradka inaad marka hore iska ilaaliso oo intaad dadaali karto dadaashaa waxay maaragtay ka khayr badan tahay markay cudurku kugu dhaco isdaweynteeda aad isdaweyso oo tiraa hadda isdaweynaya taas yani waxaa ka sahlan iska ilaaliso alla wixii waxaan kuu keenaya inaad ka cararto ka fogaato sidaasoo kale saaxiibka xunka markuu ku saameeyo oo ku dhex galo oo adigii wuxuu rabay uu kaa dhigo sida uga tagtaahi dabeecadiisa uga tagtaahi way adag tahay laakiin marka hore haddaad iska ilaaliso oodan qof xunba aadan zamiil iyo saaxiib ka dhiganin waxa weeye waa badbaadaysaa weeyaan wacalayhi asalkaas markaynu qabanno oo qariinu suuga liska ilaaliyo ihi fatakhayar dooro lizamaalati saaxiibtinimada iyo wasadaaqati waa isku macnee saaxiibtinimadii waxaad u doorataa man yuciinuka man qof dooro yuciinuka kuugu kaalmaynayo calaa matlabika wax adiga aad doonayso matlabka sharciga ahoo diinka iyo cilmiga aad raadinaysa iyo khayrka iyo sunnada qofka ugu kaalmeeyey raadso macnaha markaad ka fogaatay wey kii qariinus waa iska tagto dadkoo dhan ka tag laguma odhanine ka wanaagsan oo adiga matlabkaaga oo waxaad doonaysay ee kugu kaalmaynayo saaxiibtinimada asaga u raadso wayuqaribuka kuu dhowaynayo ilaa rabbika rabbigaaga kuu dhowaynayo wayuwaafiquka yani kuwaafajinayo calaa shariifi karadig muraadkaada iyo danta aad leedahay kiisa wanaagsan kuwaafajinayo kugu hanuuninayo weyaan iyo maqsadika qasadka aad leedahay alqarad waa iyo yani alqasd waa isku mid wey kiisa sarreeyo danta aad leedahay kiisa sarreeyo qofka ku waafajinayo rabbigaagana kuu dhawaynayo kuuguna kaalmaynayo kaa saaxiib ka dhiga weeyaan wakhud qaado taqsiimu sadiiqi saaxiibka qaybihiisa oo inta loo qaybiyo miisaanada wax lagu miisaanto almicyaar waa almiisaan wey miisaamada wax lagu miisaanto kooda ugu daqiiqsanimo ugu daqiiqnimada badan yaani ma aragtay kaas yaani baan ku saariye taqsiimkaas qaadaba ku leeyahay qaybihi oo saaxiibtinimada saddex qaybood u qaybsanta buu ku leeyahay kan koobaad waa kee sadiiqu manfaati saaxiib nafci kaliya oo ah. waxa saaxiibtinimadiina keentay maslaxa nafci ku jiro ayaa saaxiib idinka dhigtay ka labaadna waa sadiiqu ladatin macaansi saaxiibtinimadii wey lada idinka dhexayso macaan wax macaansi baa idinka dhexay wa sadiiqu fadiilatin iyo ka saddexaad oo ah ninka saaxiibka fadliga iyo wanaagga fadiilo lagu saaxiibo dadku saddexdaas u qaybsamaan saaxiibtinimada buu ku yiri mid nafci ah mid macaansi ah mid fadiilo ah saddexdaas loo qaybsamay falawalaani labada hore munqaticaani waa kuwa go'aya weyaan labada hore way go'ayaan maxay ku go'ayaan biinqitaaci muujibihima wixii keenayey go'itaankeeda ay go'do oo la waayo ayay ku go'aysaa oo manfacadii baa la waayey kii sadiiqu manfaca ahaa hadduu nafciga ka waa kala go'deen waa kala harteen kii labadii baa la waayey isagana hadduu kaa waayo kan hore wuxuu yiri al manfaatu fil awwali saaxiibka hore nafcigi way waxa go'ay oo la waayay al manfaatu nafciga wuxuu ah fil awwali sadiqu manfaatin ayuu ahaayo hadii naf maarta nafcigi wax tarkii la waayo waa ka tagay waladatu fi thani macmacaansigana kan labaad weeyaan hadii nafcigi ladadii la waayo isna waa uu ka tagay way ama thalitha midka saddexaad fa ta'wilu alayhi yani factamid calayhi fatawiil cuskasho alayhi la cuskadaahi yajibu calayka wey kugu waajibaya wey falwaajibu calayka atawiilu calayhi ninka inaa cuskato ood qabsato saiibu faiila way adiiqu faiila kaasaa lagaa rabaa buu yidhi marka meeshaa musanifka oo kaga hadlayaa qofka qofba qofku ka fiican yahay ilaahayna uga dhawaansho badan yahay rabbina ku xusuusto badan yahay ina saaxiib ka dhigato dadka ahlu sharta ah ahlu macaasida ah ahlu zayqa ah ahlu bidaca ah ina ka fogaato saaxiib ka dhigan qofka khayrka kaaga horeeyo oo markii aad la kulantaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusuusinayo ad ku xusuusanayso rabbigaaga kuu dhawaynayo baa saaxiib laga dhigtaa qofka rabbigaaga kaa fogeynayo ama macaasi kaaga fogeynayo ama bidca kaaga fogeynayo ama kufri kaaga fogeynayo saaxiib lagama dhigto waa laga fogaadaa weeyaan sidaa darteed markii shareecadu ay ka hadasho waad ogtihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alrajulu cala diini khaliilihi qofka saxiibkii diintiisa buu leeyahay fal yandur axadukum man yukhaalil qofka iska eego qofka uu saxiibka ka dhiganayo maxaad maadaama aad isku diin noqonaysaan oo saxiibkaada sidoo sheekhuba yiri annaasu ka asraabi alqata majbuuluuna cala tashabbuhi bacdihim bibacdin ood isku ekhaanaysaan diinkiisii aad qaadanayso qofkaas saaxiibtinimadiisa iska fiiri qof wanaagsan miya falyadur axadukum man yukhaalih qofkaad la saaxiibayso iska fiiriya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu muusa alashcari oo nabiga ka wariye bukhaari iyo muslim iyo iyo maartay imaam ahmed bay soo saareen wuxuu yiri mathal jaliis salih wa jaliis suu markuu ka sheekeynay nabiga qofka xun saaxiibka fiican iyo saaxiibka xunka ah laba miisaal oo xayi oo la taaban karo ayuu nabigu nasiiyay labadooda tusaalaha ay leeyihiin waa maxay يعني جليس الصالح وحلمد هو يري كحامل المسك كان كلنا ونافخ الكير مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير مك جليس الصالحة من عطر يبرفون يؤذيك إيبيو قذيو بيعينيو تكان وقفريه وكلا أي لمد يا صاحبك ونكسب صاحبك حنك أهنا كنافخ الكير الكير وحالي لهذا bahalkan maqaarka laga sameeyay dadka biraha tumo biraha dhalaaliyo dabka intay shitaan buufin balira buufin oo maqaarka urka kaliya marna xag fuuf la siiyo marna fuuf la siinaysa dabka loo shido birtu say u dhalaasho ay maarta dhaxasha uga kacdo lagu dhalaali labadaas nabiga ku miitaaliyay salawaatu allah wasalaamu calayh kan xaamil miskiga wuxuu yiri fa xaamil miski marka nin odeega iyo barafuunada ilaahi as saaxib ka dhigataay wuxuu leeyahay saddex arimood in bay mid tahay ima an yuhdika ima an yuhdiyaka inuu ku siiyo oo yiraahdo barfuunkan catarkan qaado wayma an tabta'a minhu ama inaad ka gadato tiraahdo yaani iga iibi oo lacagtaada ku soo iibsato waa labo wayma an tajid minhu riihan tayyiba tasadhad inta aad fadhido wadeeg baad ka helaysa imma an tajid inaad hesho minhu ninkaas hamil miskiga riihan tayyiba odaygii caraf intoon dukaanana wada barfuuna markii la yidhaahdo ag adiga dhan carafa ku dhex jirtaa soo ma saddexdaa arrimood unbaad ka heli saddexduba waa nafci bay leeyihiin haddaad iibsato barafuunka adaa ku intifaaci hadduu ku siiyo waad ku intifaaci haddaanad gadan uusan ku siininna intaa la joogto carafun baad ka helaysaa weeyaan wax quruna agtiisa ku arki maysid wanaafiqulkiiri saaxiibka xunka ahaa midkaa buufinka afuufaya oo kalena wuxuu nabigu yidhi ima an yaxriqa iyaabaka inuu dharkaaga gubo lanna buufinka uu afuufayo waxa ka soo baxay dhimbilo iyo damba ka kacay marka dharkaagii dhimbishii waa ku dhegaysa waa kaa gubanaysaa waima an tajida minhu riixan muntina ama inaad ka hesho yani ur inaad ka hesho qurun inta ag fadhido lanna wuxuu buufina waa maqaar iyo maaragtay waxaa la yidhaahdaa dambas meesha ka soo kacayo saaxiibka xunka ah khayr lagalama kulmay shar baa lagala kulmaa saas oo kale inuu ku gubo dharkaaga gubo oo kale ur iyo qurun inaad kala kulanto macnaha aakhare iyo ku dhaafinayaa weeye baynamaa ninkan wanaagsan adduun iyo aakharaba aad kaga faa'iidayso saaxiibka aad ka dhigato weeye waxay yidhaahdaan qofka adiga aad rabto inaad la saaxiibto qofaa la saaxiibaysa marka hore yacni qofka aad rabto inaad la saaxiibto waxaa la fiiriyaa yuu la socdaa saaxiib la yahay dadku saaxiibada leeyahay la eega intaada la saaxiibin haduu dad xun la saaxiib yahay hada asagu dadka umu la mid yahay ka fogow haduu dad ahlu khayr oo wanaagsan ku xiran yahayna saaxiib ka dhigo dhii jira marka gabayada tirinayaan an almar ila tasal wasal an qarinihi fa in almuqarina bilmuqarin yaqtadi an almar ila tasal adiga hawaydiinan hadii warniyo dabacadaada see tahay iyo ma fiicanta manin xun baa tahay manin fiican baa tahay waa xumayn uu ku leeyahay qofku ku dhihi maayo laakiin wasal can qariinihi saaxiibkiisa horta weydii ninkan yaa la saaxiibay markaa rabta inaad barato dadka saaxiibada la ah dad fiifiican hadday yihiin waad ogaan isagana waa fiican yihi dad xun hadday yihiinna nin xun inuu yahaad ogaanaysaa markaasuu yidhi faina almuqaarina bilmuqaarini yaktadii yacni qofka labada qofoo isxiriirtaa oo isku daydaan saaxiibbada waa isku daydaan weeye nin kale wuxuu leeyahay wakhtar min alasxaabi kulla murshidin ina alqariina bilqariini yaktadii yani saaxiibbada waxaad ka doorataa mid kasta oo murshid ahoo hanuunsan saaxiib ka dhigo maxaa yeelay qofka yani maxaa la yidhaahdaa saaxibka ah saaxibkiisu ku daydaa mar walbaba marka qofka murshidka ahee toosan oo rashiidka ah toosan adiga saaxiib ka dhigo kuwa kale saaxiibaha ka dhigan mooye marka shiikhu noo qaybiyey saddex qaybood buu ka dhigay sadiiqu manfacatin wa sadiiqu ladatin wa sadiiqu fadiila sadiiqu manfaca maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye adiga markaad ama xoolo leedahay ama jaah leedahay ama maaragtay wax un maslaxad uu kugu qabo inta maslaxadda uu kaa helaya uu saaxiib ku leeyahay maalinkuu maslaxadda kaa waayo xoolo waadba xoolo beeshay saaxiib kule ma aha madaxtinimadii iyo jaahii a haysatay markaad weydo saiib kulama ah marka kaasoo kale saaiib lagama dhigto maxaa yeelay waa shayga kugula saaiibay haddii la waayo saaiibtinimadiis way goy kaasoo kale saaiib ma noqdo adiiqu lada waxaa la yidhaahdaa qofka oo yani eh, sheekadaada jecel kuusoo sheeko dooranaya inuu kula sheekaystoo rabaa yani muxaadaaada idin dhex marayo Eh, waqtigiina dhumisaan uu rabaa waqti badan aad maaragtay fadhi ku dir maanta ku sheekaysataan iska rabaa kaasoo kale hadduu inta kaa waayo oo aad waxyaalihii sheekooyinkii iyo wixii oo watay intaa faraha ka qaada ka tagtood maaragtay ka wareegto ladadii oo kugu qabay farahu ka qaadaya waa ka tegaya sadiiqu fadiilati midka la yiraahdo waa midku sheekhu ku dhakuleeyay qabso maxaa yeelay waa qofka khayrka ku faro sharta ka reebayo taacada ilaahay kugu kaalmaynayo inta aad la joogto aad qof baaratay wanaag ku nool iyo khayr ku nool aad tahay inta asagu saaxiibka la tahay yacni kaasoo kaleeto lama helo ku dheg qabsa buu ku leeyahy wuxuu ku tilmaami doonaa yacni cumla sacba buu sheikhu ku tilmaami doonaa cumla sacba ayuu ku tilmaami doonaa kaasoo kale lama hele ha وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع بك ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك وقفك أذيك صاحبك كلا نقنيو انت أحولك كاهلايو مدحتنمه أو كاهلايو وحي لم يدو مصلحته فإذا انقطع الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه نفعي هدو كاواي iyo waxtarkii oo ka rabay haduu ka waay maanta xoolo ku soo doontay ma haysid waa ku lacnadaaya adiga dhamma maaragtay saaxiibo kula ma laana dantu rabay wuu kaa waayey weyaan marka kaas waa mid kaa weeye sadiiqu ladatina wuxuu leeyahay yani laa yusaadiquka ila liannahu yatamatacu bika fi lmuxaadaaati wlmu'aanasaati wlmusaamaraat sheekooyinkaas iyo kuugu imaanaya inuu iska maantana qisas iyo waxaan waqti dhumis ah inuu kaala sheekaysta keliya iska rabaa haddaa waxaan ma jirta iga dhaaf tiraahdana maarata waa kala tegaya walaakinahu laa yanfacuka walaa tantaficu bihi minhu anta kumana intifaacaysa asna kugu intifaaci maayo haddii marka taa laga kaa waayo isaguna sidoo kale waa waqtigaadu dayacaya hadduu waqti dayacaadi kaa waayana wuu kaa tegi wey sadiiqu fadiilana wuxuu leeyahay yaxmiluka calaa maa yaziinu wixii qurxiyo ayuu kugu xambaaraya yacni yaxmiluka calaa maa yuziinu waxa ku qurxiyo ayuu kugu xambaaraa weeyaan haaka camaa yushiinu wixii ku ceebeeye ku xumaynayana waa kaa fogaynayaa wayaftaxu laka abwaaba alkhayr khayrka irdihiisana waa uu kuu furayaa wayudulluka calayhi waa ku tusayaa waidaa salalta haddii aadsan barin yanhaaka calaa wajhin laa yakhdashu karaamatak yacni markaad adiga aad xoogaa taraaraxdo waxa weeye waa kaa reebayaa isagoo aanan karaamadaadii sharaftaadii dhaawacaynin xaganaynin wahada huwa sadiiqu lfadiila saaxiibka dhabta ahee runta ah oo fadiilada ahna waa kaa weeya marka saddexdaasuu noogu qaybiyey sheekhuna wuxuu yiri fa amal awwalani labada hore munqati'an way go'ayaan wa sadiqu manfa'atin iyo sadiqu ladha binqita'i mujibihima wixii sadaqadooda keenay markay go'do oo la waayo ayay go'daa al manfa'atu fil awwali wal ladhatu fil thani kan hore nafcigu ka waay ka damana macaankigu ka waay weyn waama thalithu sadiqu fadila way ka sadaxa fa ta'wilu alayhi yani fal i'timadu alayhi ay yani ma yanbaghi laka ama yajibu alayka inaad qabsato ood ku dhegto kaas ayaa waajib kugu ah wa huwa midkaas sadiiqu fadiilo la yidhaahdaa alladii kii wey baaciu sadaaqatihi saaxiibtinimadiisa waxa keenaahoo soo saaraahi ay tahayba saaxiibtinimadiisaba waxaa keenayaa tabaadulu ictiqaadi caqiidadii kala bedelashadeedi caqiido wanaagsan baad kala bedelanaysaa tabaadul yani labada laba darafoo ka dhacaya adna khayraad ka kasban iyo caqiido fiican asna caqiido fiican fii rusuukhi alfadaa'ili waxyaalaha fadaa'ilka oo fadliga leh sugitaankooda ay sugnaato ladaa kulli minhumaa labadooda mid kastoo ka mida labada saaxiibada noqonayso kan saaxib alfadiila iyo kan la saaxiibayba mid kastoo ka mid ihi agtiisa fadiilada raasikh ahoo haabit ahoo sugan ictiqaad fiican iyo camal wanaagsan bay kala bedelanayaan taas sadaaqada ku bixinayo waa ictiqaadkaas iyo fadaa'ilkaas wanaagsan sugnaanshaheeda mid walba mid kale ka qaadanayo wanaagaad kala qaadanaysaan shar iyo maaragtay dhibaato kala qaadan maysaan wey wasadiiqu lfadiilati saaxiibka wanaagsan oo fadiilada saaxiibkeeda iyo haada oo kanagi cumlatun sacba cumlatun sacba alcumlatu sacba cumlada waxaa la yidhahdaa annaqd waa la yidhahdaa lacagta adag ayaa la yidhaahdaa ama ujratu lcamalna way ku tilmaamaan culammada shaqada markaa shaqaysatid kirada waxa aad ka hesho xogaaga soo shaqaysatay mushaarkaagii na waa la dhihi karaa laakiin hadda cumla loo isticmaalaa lacagta adagaa loo isticmaalaa lacagta adag yani maarata waxay gaaladu dhahaan hard currency ay dhahaan ayaa loo isticmaalaa lacagtaas adag sida yani maaragtay eh, dahabka iyo fidada iyo waagii lagu isticmaali jiray doolarka iyo boundka iyo waxa hadda bedelkooda joogo iyo wixii lamid ahaa la yihahda cumla sacbay dhahay marka macnaha waa shay qaaliya wey saasaa loo jeeda cumlatun sacba yani naqdi adag way aad iyo aad sacba aho adag oo qiimo leh lama helo saaxiibka saaxibu lfadiila nin la helo ma aha weeyaan waa yaryaha waa naadir buu ka wada cumla sacba yacizu waxaa naadir ahoo yar alxusuulu calayha helitaankeeda cumlada sacbada la helo waa ay yar tahay weeyaan saaxiibkana helitaankiisu yacizu alxusuulu calayha in la helo yani yaciz e, alxusuulu calayhi saaxibka saaxibulfadiilaha in la helona way adag tahay wey wamin nafiisi kalaami hishaam ibni cabdilmaliki almutawafaa sanad miat hamsa waishruuna yani min hijrat nabawiyi sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay wamin nafiisi kalaami hishaam ibni cabdilmalik ninkaa hishaam ibni cabdilmalik la yidhaahdo cabdilmalik ibni marwaan yani wiilkii uu dhalay oo marna khaliifadii ka dhaxlay waa dowladdii bani umaya ee dhintay sanadkii qyoaaaaaaankii hijrada nebiga markay ahayd hadalkiisa kiisa nafiiska ahe qaaliga ahe fiican nafiiska wax wanaagsana la yidhaahda hadalkiisii wanaagsanaa waxaa ka mid a qowluhu hadalkiisa ou yidhi maa baqiya min ladaati اdunyaa shayun ilaa akhun arfacu ma'uunata taxafudi baynii wa baynah yani hadalkan wuxuu ka soo guurinaya sheikha siyar aclaam nubala oo imaam dahabi uu leeyahay laakiin xoogaa farqi yaraa u dhexeeya cibaarada meesha ku qoran iyo cibaarada oo siyarka ku qoran farqi yarbaa u dhexeeyo wuxuu meeshaan leeyahay midda intuu sheikhu ku soo qoray maa baqiya ma harin min ladaati dunyaa adduunka macmacaansigiisa shay-un waxba kama harin ilaa akhun walaal oo arfacu yani arfacu ma'uunatan xagga kharashka u sareyn badan arfacu sareyn badan ay sareyn badan tahay be arfacu ay sareyn badan tahay mauna tatahaffud bayni wa baynahu aniga iyo asaga dhexdeena yaani is ilaalinteen aan is ilaalino kharashkeedu ay sareyso mooye yaani wax adduunyada ka haro kale ma jiro horta cibaadada sheekhu alimaam dahabi fii kitaabihi siyar aclaam nubala uu ku qoray xoogaa uu wax yaraa ah u dhaxeeyo wuxuu leeyahay hishaam ibn cabdilmalik baa wuxuu leeyahay maa baqiya calaya meesha maa baqiya keliya uu ku daayay calaya buu ku daray maa baqiya calaya shay-un aniga shay igu haray oo ii dhiman oo min ladaati dunyaa adduunyada macmacaankeeda ihi wax ii haray maba jiraba ilaa waqad niltuhu shay baaqiya maba jiro ilaa waqad niltu waan gaaray intaasuu ku daray waa kala duwantaa sooma jeeda cibaarada shay oo yacni adduunka macaansigiisa ahoo harayba maba jiro ilaa waan soo maray maadaama uu boqor ahaa oo maaragtay khaliifo u ahaayo madax muslimiinta u ahaa wax walbana ay u sahlanaayeen adduunka macaansigiisii oo dhanba waa wada gaarooyin waa soo maray ilaa shay-an shaygaas kaasa ii dhiman adduunka macaansigiisii oo dhan ladaadkiis waa soo dhameeyey laakiin hal shay baanan helin shaygaas waa keen akhun arfacu ma'uunati ataxafudi minhu akhun walaal waa saxiib buu u jeedaa arfacu ma'uunati ataxafudi yacni arfacu sarreeyo ma'uunata ataxafudi minhu is-ilaalinteen isdhowrista aan isdhowrayno kharashkeedu aad xusmad iyo qiimo laho ana aan qiimeeyo kaa unbaa ii dhiman buu leeyahy kale waan helay saaxiibka wanaagsan oo nin wanaagsan ah sadaqadiisaas oo weliba is-ilaalinteennu ay maaragtay mid sarraysan tahay kaana kaas baanan weli helin macmacaansigiisa dadka la saaxiibada dad aan fiicnayn weeyaan buu saasuu ka wada marka cibaaradan aad moodda xoogaa inay eh, shiikhu laga yaabo inuu nasak kale ka soo guuriyey oo ay naqsiga yarka ku jira dhici karto laakiin ay nusxada aan hay sidaas ku qoraysaa way ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم ومن لطيف ما شيء كان ugu qarada yar ugu qarsoonida badan يعني ugu ajabta badan inta waa leeyahay waxa leeyahay al-latif min al-kalam kutubta maartay markay luqada markay fasirayaan al-latif min al-kalam waxa leeyahay maa amuda macnaahu waaiya saas ku tilmaama yani mucjam wasiidka iyo kutubaha maarata luada saas ku tilmaamay alatiif min alkalaam hadalka kiisa jilicsan waa maxay maa amuda macnaahu wixii macnihiisa uu qarsoon yahay yani maa amuda wixii qarsoonaaday macnaahu waaiya u qarsoonaaday w wii macnihiisa aan la garanayninaa layihaha waxyaalaha layaab kale uma ujeeda hadda marka waxa weeye wamin cajiibi maa yuqayadu ما يقيد بمعنى ما يكتب ما يكتب وحل قره قيدك الكتاب وحل قره كان ugu cajabta badan ama macnihiisu ugu qarsoodida badan yahay qowl baadhim dadka hadalkoodii ay yiraahdeen way maxay dhaheen alcuzlatu min ghayri ayni alilmi zallatun wa min ghayri zaa'i zuhdi cillatun bay dhaheen yani hadalkaasaa ugu muhiimsan buuri wuxuu yidhi alcuzlatu haddaad tidhahda halka wuxuu ka hadlayaa soo saaxiibnimo soo lagama soo hadlaynin hadda kii wanaagsanaa qabsaa leeyahay ku dhig kuwa kalena ka tag soo lama dhihin saaxiibada xunka faraha ka qaad hadaa tiraahdo marka saaxiibada dhan ka tagi oo cuslan sameeynaa dadkan ka dhaxbaxaya ayuu hadana ayadu arintaas kaaga waran waxa weeye qowlu bacdihim dadka hadalkoodii ay mid kamid uu yiri al fogaanshaha oo dadka laga fogaado laga dheeraado laga dhaxbaxay min ghayri aynil ilmi cilmiga cayntiisa la'aanteed zallatu simbirraxa wey qofka aan cilmi lahayn oo aan yani maaragtay oo jaahilan hadduu yidhaa cuslaan samayna ummaddan ka dhex ka dhex baxaya hadda xaggee wax ka kororsani meeluu cilmi ummadda ku dhex jirkeeda wax laga kororsadaa soomaa cilmiga laga qaata laakiin markuu yidhahdo ummadda dhan baan ka dhex baxayo meel goorna iska istaagin waa simbirraxa simbirraxa wey jahli unbuu ku barbaara halkaasuu joogi wey waana maaragtay zallow ku dhacaya ومن غير زاي زهدنا العزلة من غير زاء الزهد عزلة سمينيا أيضا زهدك الزايديسي أين كسقنين زهد زاي سوق مجرد أي سوق جرين بمعنى زهدك آل لحينين يعني تانا علة العذر ويام marka cuslada sameeynayso waxa weeye waa in yani zaahidnimona ay kugu jirto zuhdina aad haysato cilmina aad haysato adoon cilmina lahayn oo cayntii cilmiga aanan wadan zuhdiga zaayidiisana aanan wadanin haddaad tidhaahdo waan tegayaa azallatu waalcillatu labadaba way ku qabsani wey waana simbiri raxani cudurna waad ku dhici balaayo iyo imtixaanaad dhexgelaysaa wey marka macnaheedu waxa weeyaan dadkiina ku dhex jira yacni markuu qofku inuu cuslo sameeye rabana waxa weyaan waa inuu cilmina leeyahay adduunkana uu mid saahida uu yahay azuhdu fi dunya baa la rabaa adduunkiina ku saahidee zuhdiga kii laga hadlayayo yani alinqitaacu can innaas inta la yidhaha laga go-o adduunkan ka tegi la yidhaahdo oo masiixiyadii ruhbaaniyadii laga soo qaatay kaa looma jeedo lianna laa ruhbaaniyata fi lislaami waad ogtihiin ma ahan inaad tidhaahdo guursan maayo maaragtay shaqaysan maayo cilmi baran maayo waxaan khayr aan sameeyay duurkan galay halkaas duurka ku cibaadeysanay kaliya waxa way lama yaqaan shariicada islaamku ma taqaan dadka ku dhex jir shaqeyso cilmiga baro umada wax bar khayrkaas baa saas oo kale ka shaqeysa ku dhex jirtid baa la dooni weeyaan marka mas'aladaas ayuu musannifku raxmatullaahi calayhi saaxiibtinimada wanaagsan saaxiibka wanaagsan ayuu nooga waramay lidaalika alimaamu nawowi muxaqiqeenna hadal aada u qiimo badan nooga soo guurinayaa wuxuu leeyahay yani markuu fi sharxi saxiixi muslim xadiidkii eh, eh, eh, mathalu jaliisi saalixi markuu sharxayo jaliisi suuq ayuu sheikhuu soo guurina muxaqiqeen wuxuu leeyahay alimaam nawowi qaala alimaamu nawowi raximah saaxiibkaas fadiilada ah xadiidkaas uu leey fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan fadiilatu mujaalasati saalixiina dadka saalixiinta la fadhiisigooda lala fariisto wa ahli lkhayri dadka ahlu lala fariisto والمروءة وأهل المروءة تدك شرفت له ومكارم الأخلاق تبعد ونكسن تدك له والورع ورعت النمذ وحلال ميرتك والعلم والأدب تدك علمي آدابت له لفريسي قودا إن للفريست يعني فضلك أي لا ذهي بحديث كاس كجريبوا لي لقى بحديث كسوغا وحكى له كسوغا ونهي با كسوغا كحريد يعني ريبد لقريبه عن مجالسة أهل الشر dadka ahlu sharka la fariisigooda wa ahlulbidaci ahlulbidaca lala fariisto waman yakhtaabu nnaasa dadka midka xamanayo laga fogaado wayakuru uu badan yahay fajruhu wa bataalatuhu faajirnimadiisa iyo macno daradiisa bataalada waxaa la yidhahdaa wax uu hayo alla arago iska ebera aan shaqalaawo iska ebera oo kale ay badan tahay shaqola'aantiisa oo macno aan lahayn adduun iyo aakharo meeluu ku fiican yahay la arag fujuurna leh kaasoo kale iyo baatilka uu ku dhex jiro ay badan tahay wanaxwu dalika min alawaaci almadmuuma marka sidaa darteed qofka muslimkaa mar walbaba inuu ku dadaalo saaxiibka wanaagsan inuu ku dadaalo baa la rabaa halkaas yani wuxuu uga soo baxay fasalkaas adabu zamaala ayuu kaga baxay alfasl alkhaamisu fasalka shanaad aadaabu aalibi fii xayaatihi alcilmiyati ardayga aadaabtiisa oo noloshiisa cilmiga ah uu ku noolaanayo dhexdeeda fii xayaatihi alcilmiya markuu cilmiga dalbayo nolosha uu ku dhex nool yahay aadaabta laga doonaya ardayga ayuu musanifka halkan u caqiday fasalka shanaad faslu khaamisu aadaabu aalibi fii xayaatihi alcilmiya ardayga aalibka ah noloshiisa cilmiga ahi aadaabta ay leedahay buu halkan uu noogu sheegaya wey wuxuu yiri musannifka rahimahullah kibar al-himmati fi al-ilmi unwaanu ka dhigi kibar al-himma himada qofka iyo qasadkiisu weyninkeeda ay weyn tahay fi al-ilmi ilmiga ay ku weyn laakiin waa in la jirta maca al-jiddi dadaal ay himada la jirta weeyaan maca al-jiddi ba la jirta al-himma maca al-jiddi wa fi al-ilmi ah himma kaligeed waxa ma tarayso hima u haysaayo inaa wax barataa rabtaa laakiin ficil ma jiro dadaal ma jiro himadaada goormaad gaari waa ididiilo beena wey barri baad samayn doontaa saada maa samaynaysaa khayr ba naftaada u sheegi waxaasaa baran doonaa laakiin taxaruk ma jiro ma dhaqaaqaysa laakiin waa inuu la jiraa maca aljid dadaalkii inuu jiraba himadii la imow himadaadana hima caaliya ha noqoto meel sare kibarulhima ama culuwulhima la yidhaahda himadaada meel sare inaad tiigsato ayaa la rabaa dadaalkiina inaad ku darta baa la rabaa si aad uga miro dhaliso tantii aad lahayd aad uga miro dhaliso weeyaan himada waxaa la yiraahdaa asal yaani markii la qeexo ma hamma bihi al min amri liyaf'al bihi ma hamma bihi al qofka insaanka wuxuu u qasdo oo min amrin amar ah liyaf'al bihi inuu sameeyo darteed ugu qasdo ayaa himada la yiraahdaa himada sidaas la yiraahdaa markaas musannifku wuxuu yiri min sajaaya alislaami diinteena islaamka dabeecadaheeda asajiya waa abiica dabeecadii min sajaaya alislaami diinteena islaamka dabeecadihiisa waxaa ka mid ihi ataxallii isqurxin bikibari alhimma himmada iyo qasadka weyninkiisa oo qofku meel sare u tiigsanahayo isku qurxinteeda isku qurxiyo baa min sajaaya alislaam ka mid ah dabeecadaha islaamku diinteena ay leedahay ayuu ka mid yahay himadaas hima alcaaliya ama kibar lhima oo ahaa markazi saalibi waalmuujabi fii shaksika meesha saldhigga u ah markaska u ah horumarkaada iyo dibdhacaada ubuu ujeedaa xagga shaksiyadaada adiga shaksiyadaada yani nafsad ahaantaada asaalib dibdhacaada aad dib dhacdo iyo wlmuujab yani horumarkaada aad horumarto yani maaragtay ayay markaskeedii saldhigeedii ayay kibarulhimma ay tahay weyaan asaalib walmuujab badanaaba xisaabaadka ayaa lagu isticmaala waa ogtihiin yani waxaa la yidhaahdaa asaalib waa midka naaqiska la yidhaahdo ama xisaabta yani maaragtay la yidhaahdo markii wax la kala jarayo naaqiska la yiraahdo oo kajar la isticmaalo saalibkana muujibkana waa zaa'idka mid kale yiraahdo lagu daro saasa loo jeedaa yaani asalka riyadaadka loo isticmaala waxa la yiraahdaa waa ittijaah mudaad lil ittijaah al muujibi saalibka ayaa wuxuu yahay waxa la yiraahdaa ittijaah waa qaab saan u socdo aksi ah yaani meesha aan kan raahno kala lab iyo dhadis soo saas ma aksi ma hada waxay dhahaan korontadan oo kale asaalib wal muujibi ka koobantahay dhahaan yani labadaa shay waa lab iyo dhadig camal markay isku tagaan ayaa dabku ka dhashaa dabki iftiinka imaanaya waa taasoo kale w marka labadaasoo kale unbay samaynayeen taasoo kale asaalib walmuujib marka macnaha ou shiiku u jeedo hoos dhacaada waa saalibka ah, hoos u dhacdo muujibkana waa kor noqoshadaadii wey marka kibarulhima waxay tahay himadaada saraynteedii culuwulhima ayaa waxay tahay markaskii dhamaasaldigii inaad hormarto ama inaad gadaal u marto haddaad culuwulhiman la imaan weyso waa dib dhacday sooma haddaad culuwulhiman la timaadana waa kor noqotay saasanbuu ujeeda alraqiibi midka ilaalinaya weeye calaa jawaarixika kibirulhimma xubnahaada ayay ilaalisaa jawaarixdaada jirkaaga xubnihiisa ilaalinaysa kibarulhimma himadaada qasadkaada sarrayntiisu ou sarreeyaa yajlibu laka adiga wuxuu kuu soo jiidaa biidni illaahi isay keliis waxma tari karo biidn illaah allah idankiisa markuu rabbi ogolaado ayaa himadaada weynkeeda wuxuu kuu soo jiiday khayran hayra majduudin khayran ayay kuu soo jiidaysaa wanaag oo hayra majduudin hayra maqtuucin mid la gooye aanan ahayn khayr aan kaa go-ayninoo weligaa kuu jiray ayay kuu soo jiidaysaa ilaahay hadduu kuu qadaro subxana wa tacaala maxay kuugu soo jiidaysaa kor noqoto ood ugu kor noqoto ilaa darajaati alkamaali dhammaystirka dhammaystiranka darajooyinkoodii inay maaragtay aad u korto saad jaranjaraba mar walba darajo walba u meesha ugu dambaysa ilaa aad tagto ayay khayrka ku gaarsiinaysaa kibarulhimo markaasay fa yujrii ou kibarulhimihii wuxuu dureerinayaa fii curuuqika wuxuu socodsiinayaa fii curuuqika xubnahaad xididadaadii عروقده waa xididadaada weeyaan iyo dama shahada dama shahamati raganimada iyo dadnimada dhiigeeda ayuu maarta xididadaada ku socodsiinayaa buu leeyahay ayuu ku socodsiinay ashahama waxa la yiraahdaa bimaana rujula amal weey rujulada yaani maarta kaamilnimadeeda baa la yiraahdaa hadda waxa loo jeedaa buu leeyahay yaani markay culimadu fasiraan waxay yiraahdaan shahama waxa la yiraahdaa وعزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستطبع الذكرى الجميلة عزة النفس بالإله نفتا شرفتي ذا أيلت وحرصها دليل كذا أي كدلاشه على مباشرة أمور عظيمة على مباشرة أمور عظيمة الرموة وين لحقلك كذا لحقشه يعني أي مارتي نفط كد ذلك سبا لهذا تاسو تستتبع الذكر الجميلة يعني مارتي أي راعي دونته الذكر الجميل تستتبع الذكر الجميل أما الذكر الجميلة دبقل يسوي تستتبع راعي الذكر الجميلة أمان ونأسن دبقل دونته ساسو كلبي يعني مارتي كنت عريف ياموي marka shahaamada isku soo duuduub waa dadnimo weey dadnimo ama rujuulo ayaa la yiraahdaa ayay kugu abuuraysaa ibarhim taas kugu abuuri weyaan ibarulhimma taas kugu abuuraysa waxay kaloo kugu abuuraysaa jirkaada xididada ku habuuri warakda yani dama shahaadatidan ku cadfeena warakda iyo degdeg aad degdegto fii miidaani alcilmi waalcamal cilmiga barashadiisii aad maarata miidaankiisii garoonkiisii midaan waa meesha barxadiisa wey garoonka la yidhaahdaa iyo walcamali camalfalkii miidaankiisii iyo maarata barxadiisii inaad ku degdegto ayay kugu dhalinaysa xibnahaada ku dhalinaysa xididadaada ay ku dhalinaysaa weeyaan marka ragdiga asal ahaan waxaa waa loo isticmaalaa markuu hadda cilmiga loo jeedo waxaa la yidhahda waa al-israacu fii miidaan alcilmi walcamal baa loo jeeda ragdiga asal ahaan waxaa la yidhahdaa urkud birijlika hada mukhtasalun baaridun wa sharaabun soo maaha yani markii nabilaahi ayuub allah uu la hadlay urkud ku dhufadhufasho waa marka asalkiiba rakbiga waxaa layidhahdaa ruclayntan waa la yidhahda laakiin hadda waxaa loo jeeda alisraac inaa u degdegto ku degdegto fii midaan alcilmi yani cilmigii iyo camalkii ku camalfalkiisii aad ku degdegto ayaa loo jeedaa ayay kugu bixinaysaa weyaan kibrulhimmadii taas kugu bixin markii marka shahaamadii aad hesho oo aad yani maaragtay cilmigii aad ku degdegayso meeshiisii falaa yaraaka annaasu dadku ku arki maayaan dadkii ku fiirsanaya ku arki maayaan waaqifan adigoo mid taagan ah ilaa calaa abwaabi alfadaa'il fadaa'isha waxaa la yidhahdo fadliga irdahooda inaad taagan tahay mooye meel kale kugu arki maayaan meel kaloo lagaa helaya ma jiro khayr umaad ku dhex jirtaa fadiilo abaabadeed unbaad taagan tahay meel abwaabu shar laguguma arkaayo marna abwaabu shar lagugu arki maayo walaa baasitan mid fidinaaya inaad tahayna dadka ku arki maayaan yadayka labadaada gacmood ilaa limuhimaati alumuuri arrimaha kooda muhiimka ah mid u ordamooye maalaa yacniga iyo waxaan maaragtay aan qiimaha lahayn lagugu arki maayo adoo u fidinaya labada gacmood u fidinaya lagugu arki maayo marka macnaheedu waxa weeye wuxuu sheikhu kugu boorinayaa kibarulhimma waxa la yidhaha culuwulhimma qofka inay hamigiisa uu koreeyo dadaala lagaa rabaa laanna haddaad tidaahdid oo kasal la timaado aad tiraahdo in ma aragtay niyadaada khayr u sheegto odan jiddan jiddina ku daran imana aadan la imanin difaaca waad ka hari soo ma lama tartami karto waxaydaan soomaalida rag kala tagay yiraahdeen orod samahan orod ma rag waa kala tagay yiraahdeen laakiin orod uma kala tagin tartan tan tartama lama kala dheerin si macnawiya loo kala dheerin dhinaca wuxuu iska galay dhalinyarada yararka ayagoo isla ahaa wuxuu iska galay suuqa iska galay ninna wuxuu soo jeestay diinta ilaahay inuu barto oo yani ummadda anfaco oo isaguna is-anfaco adduun iyo aakhiradiisii ayuu usoo jeestay markii la wada weynaaday ayaa ninna wuxuu noqonaya nin shiikho ummaddii wax barayo oo ummaddii wax maaragtay wax laga kororsanaayo oo ummadda ka wada baxayso ninna wuxuu noqonaya hadduuba ilaahay soo hanuuniyo masaajka iska soo galo mid markuu ugu bato inta jilbaha iska xirto tusbaxeed iska qaato oo meelaha ku wardiyo noqonaya xagta musxaf quraan musxaf quraan xataa aan akhrin karin ayuu noqonaya marka labadaa nin ma kala tageen waana isku da'bayahan isku mar bay dhasheen kalama sarreeyin isku mid bay ahaayeen laakiin waa kala hormaray soo ma waxaa kala reebay xuluwul himma ayaa kala reebaysa weeye iyo dadaalka kala reebaya marka sidaa darteed alimaam abu xaniifa raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu wuxuu ku yiraa la yidhaahdaa sida uu zurnuuji في كتابه تعليم المتعلم أي كسو غورينيا طريق التعليم abu xaniifa wuxuu la hadlay ardaygiisa abu yuusuf abu yuusuf yani labada sheekoo ardaydiisa caamka ku ah abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan shaybaani labadaa nin bay ahaayeen qaadi abu yuusuf ayuu abu yuusuf uu la hadlayay abu xaniifa la hadlay wuxuu yidhi abu yuusufow kunka baliidan marka ay imaanaysay dabka dhuus ahayd oo damiin ayay ahaan jirtay damiin ah damiinnimadii ka saaray muwaadabadii dadaalkii iyo cilmigii aad istimraarka ku haysay ayaa ku soo saaray wa iyaaka walkasal adiga iyo kasalkaiyo cajsiga idin kala digaya ha joojin damiinnimada waxa kaa saara waa maxay cilmiga muraajacaadkiisa muwaadabadii daa'imkii aad cilmiga daa'imtaa kaa saartay buui laakiin adiga iyo kasala idin kala digaa kaslaan iyo caajislow ha noqonin maxaa yeeley fainahu shu'mun wa aafatun caiima kasalka shayga la yidhahda oo qofka uu saajisno iska noqdahay waa shumi wey shay la baasaysto xun wey waana aafo xun oo weyn aafo weyn waayo iska ilaali waad ogtihiin cilmiga sida uu alimaamu muslim fii saxiixii kusoo guurinay can yaxya bni abi kaiir ayaa wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan fii sharxi saxiix muslim yani fii saxiixi muslim uu ku jiraa saxiix muslim laftiisa imaam muslima fii saxiixi kusoo guurinay wuxuu leeyahay laa yustataacu alcilmu biraaxati اljasad علم يعني لغما غارو براحه الجسم لا يعني لا يستطاع العلم براحه الجسم علم لغما غارو جيركاده راحيسو iska seexanaya meereegan soo labisanaaya ayaan u soconaya ma barana ma laguma gaaro cilmi sidaas laguma awoodi karo inaad qofka u gaaro marna ma heli karo maxaa la rabaa marka qofka inuu waqtigiisa inta badan marow baxthi samaynayo marow darsi dhageysanayo marow yani tadqiiq samaynaa maruu muraajaca samaynaa inuu takraar oo kitaabka ku celcelinayo wakhtigaaga inaad cilmiga siisid baa la rabaa cilmiga inaad awqaadaada dhan aad siisid baa la rabaa walidaalika surnuuji wuxuu leeyahay markuu kibaru lhimma ama culuwu lhimma uu ka hadlayo wuxuu leeyahay walaa budda liaalib alcilmi waxaa laga maarmaana ninka cilmiga dalbaya min alhimati alcaaliyati fi alcilmi inuu niyad sare iyo himo sare meel sare nin tiigsanaya xagga cilmiga waa inuu noqdaa buu waa laga maarmaan uu markaasuu leeyahay fa ina almar'a yatiiru bihimmatihi kaatayru yatiiru bijanaaxihi hadal fiican wey bani aadamku wuxuu ku duulaa oo ku kor noqdaa oo ku haadi karaa himmadiisa hadda soo u dadaalo sida shimbirkuba labada baal ugu duulo haduusan qofka shimbirka hadduusan laba baallayn miyuu duuli karaa baalalo ku duulo hadduusan haysan ma haadi karo bani aadamkan haduusan himma lahayn talibul ilmi haduusan himma lahayn ma duulaayo wuxuu ku duuli karaa oo ku socon karaa waa himmada way oo uu jiddi la jira way walidalika abu tayyib almutanabbi ninka shaacirka ahaa oo taqaanaan oo macruufka ah oo nabinimada sheegtay gabayadiisa waxa kamid ahaa على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على casiimada dadkooda hadba inta ay ay qasadkiisa uu la egyahay qadarkiisa uu yahay bay ta'ti alcazaa'imu buu yidhi calaa qadri ahli lcasmi dadka ahlucasmiga ah oo wax goosto u qasdo niyadda sare lihi qadarkooda ayay ta'ti alcazaa'imu casiimooyinkana ay ku yimaadaan wa ta'tii calaa qadri alkiraami almakaarimu wanaaguna hadba qadarkaada wanaagaada uu la egyahay bay makaarimtuna ku timaadaa karaamadana ay ku timaadaabuu leeyay marka waa shay aad iyo aad maarata muhiim u ah weliba dadka dhalinyarada yarka ah markay joogaan xadaafatu sini lagu jiro maba maalba ma sii laha maantoo kale waktiga la kala haro waa markaanu kaleho cabdullahi bni cabaas iyo ninkii ansaariga ahaa ansaarta nebiga ka mid ahaa markii nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna ay dhoobnaayeen ayuu wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaasaa wiil ansaarta ka mida ah u tegay oo ficii ah markaasuu wuxuu yidhi warniyowna keen nabigii waa dhintay calayhi salaatu wasalaam cilmigii waxyiga waa go'ay maanta saxaabadii baa joogteen aan cilmiga ka baranayna keen markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bin cabbaasa ka sheekaynaya wuxuu yidhi intuu ifiiriyo yidhi yani wiilkaagaana la yaabanhay kole ma adigaasina cabdullahi bin cabbaas in ummadda kuu baahan doontayd umalaynaysaa kole hor ordaiga tag dhaaf yidhi markaa ka tegey buu yidhi baa waxaa sameeyaa buuri nin kasta oo xadiid laygu sheegay saxaabada ka mida gurigiisaan ku garaaca gurigaysaan tagaa haddaan tago ayagu raggi iga waaweynaa culammadaa saxaabadii hadduu waa hurdaa la yidhaahdo albaabka kuma garaacee markaasaan albaabkiisa iska fadhiistaa markaasa dabaysha ugu dhacaysa madiina xagga xagga boorkii ugu dhacaya markii uu soo baxo intaa waxaan sugaya ha soo baxo salaada ha u soo baxo markii uu soo baxo i arkaya markaasuu leeyahay ibnu cami rasuulillaah rasuulka ilahina adeerkiisu saxaabigii ay dhahay maxaa meesha ku fadhiisay maxaa ugu soo geli weyse marka cilmiga qiimahu leeyahay uuna shiikuna garanaya markaas wixii cilmi aan ka urursaday maalinkii dambe markii la weynaaday wuxuu arkay abdullah ibn abbas ninkii tafsiir rabo wixii tafsiir raba ay hal mar ka soo fulayaan kuwii xadiis raba ay ka fulayaan kuwii ashcaartii gabayada raba ay ka fulayaan kuwii fiqh raba ay ka fulayaan kuwii fatwa iyo cilmi u baahan ay ka tagayaan waxaas uu arkay markaas uu yiri in hada rajul aqal minni kan waa iga aqal badnaa wiil maalintaas la joogni inaga aqal badan buu ahaa marka inta la yar yahay waa muhiim qofka inuu dadaalo oo wax barto aad muhiim u tahay wuxuu leeyahay shaacirka يعني بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم هذا كأوفيس هذا هذا قيمة بضم وحوري بقدر الكد دلالك هذا حب أنتم yaa tucطى maa taruumu wixii adiga aad doonaysay dalbaysay baa lagugu siiya wixii aad doonaysay dadaalkaad intuu la egya umbaad ku heli markaasuu wuxuu yidhi faman raama almunaa laylan yaquumu qofka yani maarata shay wanaag ah doonayaahi habeenkii buu istaagaa waa u kaca waa istaaga marka khayr iyo wanaag iyo ilaahay agtiisa inaa rajo iyo ka hesho dambi dhaaf hurdada inta ka soo kacda istaagtaan cibaadaysan markaasuu yidhi waa ayaama alxadaafati dhallinyaranimada maalmaheeda fakhtanima yani fakhtanim ayaama alxadaafati wey dhallinyaradu la hadlaya dhallinyaranimada zamankeeda war ka faa'iidayso ninyaho dhallinyarada ahi alaa ina alxadaafata laa taduum dhallinyaranimadu ma daa'imayso hadda wiil yar baa tahay garka hadduu kuu soo baxayaa tintaadu waa madowdahay muddo yarka bacdi waxaa adoo tintaadii caddaatay xoogaa yarka nina wuxuu yidhi waagii hore markaan wuxuu yidhi ninbaa soomaaliya wuxuu leeyahay waxaan dhihi jira uu yidhi markii lixdan lixdan sano gaaray alla maxaa ilaahay cumri siiyey war waa nin weyn aan dhihi jira cumri ilaahay muxuu siiyey lixdan sano gaaray ilaa lixdan oo meelba ma jirto kula araab hadda tegayba kula ninka anaa joogo yidhi <laughs> marka waxaa leedahay intaad dib isku sii dhigayso hadda adoo soo gatay mudiirka bacdi oo caddaaday oo jirkaadii dabcay oo maartintaada cadaatay baad arki doontaa marka hadda ala in alhadathata la tadum mada imayso dhalinyarnimada warniyo wafaktani hadda ka faa'iideyso baashada ka faa'iideyso way Abu Bakr Daynuri oo kamid ah culimadii 532 hijrada nabiga markay ahayd dhintay laba gabay aad u leey oo aad u qiimo badan ayuu leeyahay waan horena idin kugu soo sheegay qofka inuu rabo yani cilmigan inuu u baahan yahay culuwulhimmi inuu u baahan yahay inuu u baahan yahay yani maaragtay qofka inuu jidd aljiddi la yimaado inay u baahan tahay oo si kale aan lagu gaaraynin labadaa beyd hore baan kusoo sheegnay duruusteennii hore wey labadaa beyd abuubakar daynuuri baa iska leh wuxuu leeyahay tamanayta an tamsa faqiihan munaadira bigayri canaa'in waaljunuunu funuunu falaysa iktisaabu lmaali دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون أو تحملها فالعلم كيف يكون حكيري تمنيت وحات تمني صوت جعلاتي أن تمسى إناد أحاته فقيها مناظرا من فقيه أه أو مناظر وهو أسو استاق مناظرة يعني ما رأت إنه ضدكي ما رأت حجج كأوغو مناظرة سمي بعد اسكت من نسي بغير عناية adoona dhibtoon dhib laaan inaad faqiih iska noqoto maa sawaalli maaha adigoonan cilmiba baran inaad caalim noqoto faqiih oo mas'alo kasta ka fatwooto inaad arintaa tamaniso waa waali waay markaasuu yidhi waljunuunu funuun waalidaa noocyo badan leh mid mid dharka tuurto iyo mid maaragtay meelaha iska hadaaqo iyo kanoo kaleeto asagoona cilmi baranin raba inuu caalim noqdo waa nin jinni qabo waa junuunta fannigeeda kamid tahay funuunteeda qaybaheeda markaasuu yidhi falaysa iktisaabu lmaali duuna mashaqatin maalka oo la kasbado waad ogtihiin xoolo marka la raadinaayo duuna mashaqatin dhibla laguma helo waa inuu salaada subaxii dukaankiisa u kacaa boorka ka jafaa albaabka ka furaa maaratay oo isdiyaariya maanta inuu dukaanka dhex taagan yahay shilin adduunya raadis waa galabtiibuu ka tegaya habeenkii maanta isugu taagan yahay qofka dhib ma u yar ninka ugu rawaa ninka markay salaada la gaaray inta salaada xeer soo tukado soo noqdo kuwa kale maba xiraan waa tukaankii iska waa maartu waa ku dhex jira maanta salaad iyo khayr dhab waa ka tagay qaar kood marka kasabka xoolaha daarta inaa kasabto dhib la'aan lagu ma kasbo marka falaysa iktisaabu maali duuna mashaqatin maal kasbidii ma aha dhib la'aan lagu ma helo dhib baa lagu keenaa dhibkaasoo talaqaytaha aad la kulmayso ama taxammaluha bacd riwaayaat aad xambaarayso marka hadayba adduunka sida ay yahay fal cilmu kayfa yakuun cilmiga marka seebuu noqonaya adduunkii baa u dhibtoonaysa limaada cilmiga soo kama dhib badna waa in uu istaagto u dhibto tabal rabaa weey marka sheekhu mas'aladan yaani arintan wuxuu kaga hadlayaa tamaniga kaliya lama rabo culuul himma inuu qofku la yimaado meel sare inuu tiigsado ayaa la rabaa wa tahalli biha isqurxinta oo bikibr himma wa bi'uluw himma himadaado sareysa isku qurxiyana yaslubu wuxuu yaani maartay jiida oo ka saara minka adiga wuxuu ka reebaya waya wuxuu ka reebaya safasif al-amal idi dilooyin kaliito oo hooseeyo al-amal sufla way amaasha liidata oo hooseyso iyo wal a'mali a'maasha oo xunxunka iyo oo aad u liidato iyo camalka kiisa liito ayay kibarulhimmi ay kaa saaraysaa wey wayajtafu wuxuu goynayaa oo kaa fujinayaa wuxuu kaa reebi adi jirkaada wayajtafi wuxuu fujinayaa uu siibayo minka adiga kaa fujinaya shajarata dulli walhawaan dulliga geedkiisa iyo liidashada hawaanka taxqiirnimada ah dulligeeda ayay kibarulhidma kaa siibaysaa maxaa yeelay culuwulhidma markaa la timaado cilmigii culumtiibaad xasilinaysaa qofka ku dhaqmo ugu horeeyo ku intifaaca adou noqoni ummadiibaad markaas ku intiamarata wax ku taraysaa saasoo kalea samayna maxay tahay marka shajaratu dulli walhawaan ayuu kaa reebayaa mar haddaad cilmigii barato culuwulhidma intaa samayso cilmigii taxalisiiniso geedkii dulliga iyo liidashada ayuu maaragtay ka fujiyaa oo maxay tahay at-tamalluqi wal mudahanati labadaas leeyahay shajaratu dhull wal hawan labadaanu ku tilmaamay at-tamalluqi sida dajin iyo wal mudahanati yaani munaafiqnimo way mudahanada hadda loo jeedo munaafiqnimo way tamalluq mar hadaad adiga culuul himma leedahay tamalluq ma sameeyay dadku ma dajinaysaa maxaa yeelay tamalluq waxaa sameeya qofka adduunyo doona masab doona qof isku dhadhajina tamalluq baa la yidhaahdaa waa isku dhadhajin qof aan ku rabin ood ka daba ordo oo kale weeyaan marka qofkaas markaad qofaan adiga ku rabin aad isku dhadhajinayso isku dabax soo soo dulli maaha waa dullinimo culuw alhimma iyo cilmiga markaad xasiliso arintaasi ka reebi mudaahanadana almudaahanatu waxaa la yidhahdaa markaad tidhaa daahana arajulu mudaahanatan إذا أظهر خلاف ما يضمر بالي هذا يعني داهن الرجل مداهنة هذا الباء يعني مداهنة السمي معنيه ذو حوالي إذا أظهر خلاف ما يضمر waxa uu qarinayo khilaafkeedu muujinaya يعني ما أردت وناك بموجسان لكن شر قرب قبل خاص قرسنايا حمانا أقرسن كاسو كلا مداهنة لينا أفكو عدينا يا خاص ما أردت وكاجرها كاسو كلا مداهنة لينا فكبير الهمة كان همديس اي قصدكيس اوويا ثابت الجأش وي نفتيس اي قلبيسو ميدو سغن يحي الجأش وحال هذا النفس او القلب لبدا waa leeyahay جأشiga nafsina waa leeyahay qalbigana waa leeyahay marka tiraado fulan rabit الجأش ay thabit عند شدائد baa leeyahay hebel ninka la yiraahdo waa rabit الجأش baa leeyahay يعني mid qalbigiisu oo sugan yahay zaczacama geliso markay umuur shida timaado kabiirulhimma waxba dhib uma shidaaid markay ku timaado kaman leexis ummadiisi waa taagan yahay weeyaan marka thaabitul ja'sh way qalbigiisu miduu sugan yahay oo dhibaato kasta markay ku timaado aanan cilmigii iyo himadii aan laga jeedin karayni weeyaan laa turhibuhu almawaaqif waa kan isaga ku fasiray turhibuhu ma cabsi geliso almawaaqifu mawaaqifta yani waxyaalaha shidooyinka dhibaatooyinka markay ka hor ma cabsi gelinayso kama joogsanayo cilmigiisii iyo dalabka uu raadinayo himadiisii kama gaadina wafaaqiduha ka waaye kibarul himma faaqiduhada damiirka waxaan u celinaa kibarul himma kibarul himma qofkii waayena jabaanun ricdiidun weyn waa jabaan waa nin fulayo weyn ricdiidun oo mid jarayn badan ricdiid waxaa la yidhahda qofka markay cabsado gacmihiisa u jaraya ama boodihu ay dhaqdhaqaaqaan oo saa u nuxnuxsadaan ayaa la yidhahda say waayo jaraynaya kibarulhimma ninkaan dayn musiibo yar markay ku timaado naftiisu ma sugnaanayse waxaa waaye waa jaraynaya waana jabbaanu durbadiiba cilmigii iyo niyadii wanaagsaneed uu ka haray weeyaan ma helayn tuqliqu waxaa xirayso famahu afkiisa waxaa xirayo alfahaahatu afla'aantii فهذا وحال إلى هذا والعيوة قفك مركو هذا الأود واي مركي قفك عن كبر الهمة لهين كبر الهمة قفك عن لهين مركي لباتك تمادو وجبانا نري وفلي ورعديد أو مارت متجريني وأنا أفضل يا ويا أفكي سيحري سابع أرنتاس فهذا وحال إلى alfahaahatu baa la yidhaahdaa alciyu baa lagu tilmaamaa wey taas ayaa xiraysa wey walaa taqlad ha khaldin oo fatakhlita aad isku darto isku khalado khalad ha gelin ha gafin wey falaa taqlad ha khaldamin oo fatakhlita aad isku dhex darto bayna kibari alhimmati waalkibri yacni kibar lhimma oo darajo sare ah iyo kibirka ha isku darin maxaa yeelay fa inna baynahuma labadooda waxa u dhaxeeyo min alfarqi farqiga u dhaxeeyahay wuxuu yahay oo min alfarqi ah waxa fa inna baynahuma waxa dhaxdooda ahaado min alfarqi kala tagnaanay kama bayna samaa'i samadii oo dhaatin raj'i roobka u saaxibka ahayd iyo wal ardi dhulkii oo dhaati sadci dildilaaca u saaxibka ahaa inta u dhaxayso kale ayaa labadooda u dhaxayso weeyaan macnaha wuxuu ku leeyahay kibarul himma marka lagu yiraahdo himadaada iyo qasadkaadu ha sareeyo macnaheedu maaha kibri oo dadka khalqiga isku waal maaha yani xaqal iska koro mari khalqigana liid looma jeedo khalqiga ilaahayna liido maxaa yeele kibirka markuu nebigu fasirayey wuxuu yidhi waa bataru lxaqi wa khamtu nnaas dadka oo xaqa oo lagu qooqo oo la diido iyo dadka khalqiga ilaahay oo la xaqiro oo la liido ayaa la yidhaahdaa marka kibir ma aha tan culuwulhimmaa la yidhaahdaa ha isku khaldin marka ardaygu marka tiraado culuul himman leeyahay oo aad cilmigii barato inaad dadka ka sareyso ka aqli badan tahay umadu ka hooseyso ha u arko in xaq ku dhaqmo weeydan ha u arkin way oo ku kala saaro wuxuu yiri kibarul himmati marka labadoodu waxa u dhaxeeya samadii iyo ardadii taas rajcida waxa rajciga matarka leeyahay roobkii way waxa roobka samada meesha kor u ka yimaada ذات السبعنا أرضا وحا لوغو مغعابا نباتك إيو دوغ مركي سو سارس وي دلدلاعدا نوك وا دلدلاعا markuu doog oo la soo baxay madax dhulka dhan waa daldalaacaya way taas loo jeedo macnaha wuxuu u jeedaa samada iyo ardada inta u dhaxle oo kala labadood u dhaxayso isku mid ma aha kana mid liita weeye culul himna mid sareysa weeyaan kibaru himmati himada weyninkeedu wuxuu leeyahay waa xilyatun quruh wa xilyatu himadaada oo saraysa culuul himma waa xiliyatu warasati alcilmi dadka warasatu lambiyada ambiyada dadka dhaxlay biladaha isku qurxiyaan weeyaan walkibru kibirkuna daa'ulmardaa kuwa jiran cudurkoodii wey oo ku jiran bicillati aljabaabirati walbu'asaa yacni kuwa jabaabirada ahoo dadka khasbo oo dhibo oo madaxda ah yani ciladoodii maradkoodii ciladooda macna maradu albu'asaa'i ee kuwa maaragtay balaayoobay oo liitay kuwaas cudurkoodii wey marka muskumid ba qolana waxay dhaxashay ambiyadii ambiyadan waxaa laga dhaxla waa cilmi soo cilmi baa laga dhaxlaa warafat alambiyaa wey kibirulhimiga dadka iska leh cilmigii ambiyada ayay cilmulwaxyiba inay dhaxlaan rabaan kibirkuna dadka jabaabirada ah oo laayo oo dhibo oo madaxda oo hooseeya diinta mujrimiinta cilladoodii cudurkoodii wey marka labadahaas ku khaldina kala saar buu kuleeyahay wey hada wabilahi tawfiiq sal allah waslm ala